بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الناظم العمريدي رحمه الله باب نائب الفاعل أقم مقام الفاعل الذي حذيف مفعوله في كل ما له عريف أو مسترا أو ظرفا أو مجرورا إن لم تجد مفعوله المذكورا وأول الفعل الذي هنا يضم وكسر ما قبل الأخير ملتزم في كل ماض وهو في المضارع منفتح كيدعى وكالدعي وأول الفعل الذي كفاعا منكسر وهو الذي قد شاعا wdaka ima mudmaru aw mudharu hanihima kayukramu lmubashiru ama adamiiru fahuwa naxwu qawlina duciitu udca ma ducii ilaa ana sheekhu raxima llahu tacaala wuxuu inoo soo gudagalay oo xalay aynu bilownay marfuucaat alasma asmaada la rafciyo marfuucaat lasmaana wuxuu inoo soo tilmaamay in ay yihiin todoba baab inay yihiin ayaa uu inoo soo tilmaamay markaa waxaan soo qaadanay abwaabta hal baab oo kamida waa baabka faacilka baabki labaad bu sheekhu raxima llahu doonaya halkan inu kaga warmo waa baabka naaibu faacilka hada kani baabu bayaani naaib lfaacili faacilka kii wakiilka ka ahaa baabkiisa caddaynteeda wey marka tacbiirka sheekhu raxima llahu uu ka cabiray naaibulfaacil ayaa ka mudan oo ka fiican buu leeyahay tacbiirkii asalku uu ka cabiray almafcuul aladi lam yusama faacilu way ka akhsarsantao way ka gaaban waana jaamic cibaaradani waana maanic insha allah kutubta damaanaan ku gaari doonaa cibaaradan ciddii ugu horeysay bixisana waxay ahayd bay culimadu maxamed ibnu maalik ayaa naaibulfaacil u bixiyey wuxuu yidhi sheekhu aqim jooji muqaamal faacili faacilka booskiisa jooji alladii faacilka oo xudifa la xadfay huwa ladiiga mafcuulahu ay mafcuul alfaacili de faacilka mafcuulkiisa jooji fii kulli maa ay maca kulli maa kii dhammaantii la jirkiisa ku jooji curifa la aqoonsaday huwa maaga lahu ay lilfaacili faacilka loo soo aqoonsaday markaa baabkan halkan wuxuu kaga warramaya beytkan tacriifkiisii buu ku sheegaya naayib faacil maxaa la dhahdaa naayib faacil waxaa la dhahdaa huwa aladii xudifa faaciluhu wa uqiima muqaamahu almafcuulu bihi waa ka isaga faacilkiisii la xadfay booskiisina waxaa la joojiyey oo la keenay mafcuulkiisii huwa ladii xudifa faaciluhu wa uqiima muqaamahu almafcuul bihi waa ka waa ka faacilkiisa la xadfay booskii faacilkana la dhigay mafcuul bihigii kaasaa la odhanaya maxay naaibu faacil la odhanaya waxaa kaloo shadriga dambe ku tilmaamay mafcuulka waynu naqaanaayo dee xukun bu iska leeya inoo iman doonaa baabu mansuubaati asmaa ayuu inoogu iman doonaa faacilkana waxaynu naqaanaa inuu marfuuc yahay haddaba maadaama oo la joojiyey booskii faacilka mafcuulkii dee faacilku axkaam buu lahaa hadda aynu akriyaynay lifaacilin tiscun khudi taakhiira warafca wadikra walow taqdiira tajriida caamilin lahu can calamin taniyatin jamcin lixaaqin culima taaniihahu waxadfa ficlin yacmalu licilmihi waasluhu yatasilu bicaamilin iqnaauhu can ilkhabr wa kownuhu bilaa tacadudin dahr soo sagaalkaa xukun mu lahayn sagaalkiiba wuu qaadanaya sheekh wuxuu xidhanayaa shaarkii ayo shaarkii faacilku lahaa wuu xidhanayaayo sidiisii oo kale ayaa loola dhaqmayaa xukunkii faacilku lahaa oo dhan buu qaadanaya marka muxuu inoogu tilmaamaya ana naaib alfaacil yahudu axkaam alfaacil shadriga dambe naaibu faacilku wuxuu qaadanayaa axkaamkii faacilku lahaa oo dhan so maynaan waka markaa beytkaa muxuu ku sheegay tacriifkiisii iyo naaibu faacilka inuu qaadanayo xukunka faacilku leeyahy wuxuu yidhi aqim jooji de waynu garanaa waa ficil amar muqaama bidami awalihi liannahu min aqaama awalkii haddii la godo muqaam la idhaahdo aqaamo ayuu ka yimid aqaama oo ruraaciya haddii laakiin qaamo uu ka yimaado maqaam baa la odhanaya sarfigaynu ku baran doonaa insha allah aqim jooji muqaamka naftiisa daraf makaanimaa lagu nasbinayaayo dee wuu tacalluqaya aqimtaa lagu xidhaya aqim jooji muqaamal faacili faacilka booskiisa jooji alladii faacilkaasoo xudifa la gooyey huwa ladiga mafcuulahu ay mafcuul alfaacili faacilka mafcuulkiisa joojiyi mafcuulkani waa aqinta mafcuulkeedii wey fii kulli ma fiidu bimacnaa maca weeyaan kulli ma ay maca kulli ma kii dhammaantii la jirkiisa ku jooji curifa la aqoonsaday huwa maaga la aqoonsaday lahu ay lilfaacili faacilka loo aqoonsaday oo axkaamtii faacilka aynu usoo baranay oo dhan naaib faacilka ku wareeji buu kuleyahay sheekh soo maynaan fahmin haddaba eeg wuxuu noqonayaa daraba zaydun camran soo garan mayse daraba zaydun camran zayd wuxuu garaacay camar kadibna faacilkaa la gooye gooye faacilka daraba camaran baa soo baxday daraba camran markay noqotay mafcuulkani halkii faacilkii baa la dhigaye dee faacilka axkaamtiisii ku wareejiyo god gode maxay noqotay daraba camrun daraba camrun waa la garan waaye ma isagaa garaacay mise la garaacay de waa la garaacay soo maa siiqada marka in la bedelo lagama maarmaan siiqada in la bedelana sheekha inooga warrami doona insha alla ka hor dhici mayno waka marka qaabkaasaa loola dhaqmaya saasaa la odhanaya marka faacilka insha allah ashyaalan loo gooyaa waxyaalo loo gooyo ayaa jira iyo aqraad iyo dana loo gooyo balaaqadaa ka waranta insha alla waynu gaari doonaa waxadfuhu lilkhawfi walibhaami walwasni waltaxdiiri walicdaami alcilmi waljahli walikhtisaari wsajci wlwifaaqi wliithaari ah, waynu gaari doonaa ilaa dhowr arrimood ayaa loo lilcilmi baa loo gooyaa de wakhuliqa alinsaanu daciifa waa cilmi khalaqa allahu linsaana daciifa khawf baa loo gooya cabsi khawfun minhu ow khawfun calayh faacilka laftiisaa laga cabsanaya ama waa loo cabsanaya ama waa loo cabsanaya ya isagaa laga cabsanaya haddii la magac dhabo isagaa laga baqaya inu waxyeelo geyso ama isagaa loo baqayaaba duriba zaydun baa tiri zayd baa la garaacay zayd ciddan garaacday haddii aad sheegtid Ah, hawl baa ka imanaysa markaa lama magacaabayo ah, laga cabsanaya ya suriqa alxidaa waa ti kabihii baa la xaday tuugan xaday haddii aad sheegtid waad arkaysa biligtood maan arkayn baad odhanaysaa haddaad sheegtid aha waa ka kac wuu ama waa khawfu caleyda isagii baa loo cabsanaya loo cabsanaya duriba suldaani baad ka tiri suldaanki baa la garaaca ah, ka suldaan garaaca hadii la sheeg dal magac qaado oo la sheego lasoo caddayo maan la kala jerayn waka markaa adu waxyaalaa loo gooyaa liljahli baa loo gooyaa ah, suriqa xidaw kabi baa la xaday dee tuug baa soo galo kabi buu qaatay maa la garanaya mee lama garanayo markaa waxyaalo loo gooye ayaa jira insha allah waynu gaari doonaa laakin kuwayogaasa kamid a de wuxuu yidhi sheekhu aqim jooji muqaamal faacili faacilka booskiisa jooji alladii faacilka oo xudifa la xadfay huwa ladiiga mafcuulahu ay mafcuul faacili faacilka mafcuulkiisa jooji fii kuli ma ay maca kuli ma kii dhammaantiila jirkiisa ku jooji curifa la aqoonsaday huwa maaga lahu ay lilfaacili faacilka loo aqoonsaday faacilku axkaamtii uu lahaa oo dhan adigoo ku wareejinaya ayaad booskiisii joojinaysa soo basiid maa markaa baydkaa wuxuu inoogu sharaxay tacriifa uu leeyahay oo ah huwa aladii xudifa faaciluhu wauqiima muqaamahu almafcuul bihi iyo in la siinayo axkaamtii faacilka oo dhan naaibfaacilka ah ana naaib alfaacil yaahudu axkaam alfaacil aw masderan aw darfan aw majruura in lam tajid mafcuulahu madkuura aw masderan ama master jooji mafcuulka ku cadaf aw darfan ama daraf jooji aw jaaran wa majruuran ama jaar iyo majruur jooji in lam tajid waa haddii aad weydid mafcuulahu ay mafcuul alfaacili faacilka mafcuulkiisa haddii aad weydid mafcuulka almadkuura la sheegay mafcuulka la sheegay haddii aad weydid de intan mid kamida jooji buu kuleyaha sheekhu waynu fahnay soo ma halkana wuxuu inoogu tilmaamayaa dee kitaabkii hore muu soo sheegine wuxuu ku leeyahay mafcuuluun ha joojinine waxyaalo kale oo joogsadaa jira kolkaa naaibu faacilkaa qayba le waxyaal faacilka naa'ibka ka noqonaya waa ilaa afar qaybood mafcuulu bihi iyo masder iyo daraf iyo jaarun wa majruur waa afartaa markaa mafcuulu bihiga ayaa asal ah mafcuulu bihiga isaga ayaa ayaa asal ah in la joojiyo shardiba u dhigay kuwana wuxuu ku leeyahay mafcuulu bihiga haddii la waayo master baad joojin kartaa ama daraf baad joojin kartaa ama jaariya majruuf baad joojin kartaa mayna basidayn waka markaa baytkan damba wuxuu kuugu tilmaamayaa aqsaamta naa'ibu faacilka mafcuulu bihi un maahe waa afar mafcuulu bihigaa kow ka oo isaga ayaa asala ah. master baa ayaa degi kara daraf baa degi kara ama makaan ha noqdo ama zamani ha noqdo jaariyo majruur baa degi kara laakin kuwan dambe shardi baa udhigay sheekh muxuuna yidhi in lam tajid mafcuulahu almadkuura ana niyaabat almasderi wadarfi wljaari wlmajruuri waida lam yajid almafcuulu bihi mafcuulu bihi haddii aan la helin weeyaan mafcuulu bihi lakin haddii la helo he he wa wa wa waxa weyan de la joojin maayo mafcuulu bihiga ayaa ku mudan marka in kasta culimadu ay isku khilaafsan yihiin waynu gaari doonaa insha allah laakiin aad saasaad yeela iyadoo mafcuul bi la joojiye waynu garanay iyadoo master la joojiyey faidaa nufika fi suuri nafkatun waaxida nufika waa ficil maadi waana mugayaru siiqa soo ma nafkatun oo mastera ah la joojiyede halka naabi faacilka iyada oo la joojiye daraf ah, siima ramadaanu saama naasu ramadaanada eedo ramadaan kolka hore darafnimin baa lagu nisbiyey mafcuulmaanda kadibna annaasudii baa la gooyey kadibna maxay noqotay de ramadaan baa soo fakatay soo ma iyadii lafteedii baa laga dhigay maxay ayaa naaibu faacil laga dhigay waana darfu zamaan jalasa zaydun amaama alamiiri zayd wuxuu fadhiistay amiirka hortiisa ficilkii baa majuloobinaya waxa la yidhi julisa zaydna meesha ka go julisa amaamul amiri muna darfu makaan waa darfu makaan jaar iyo majruur marartu bizaydin ba iska ahayd zayd baan soo maray taada go mura bizaydin bay noqonaysaa zayd baa he la soo maray bay noqonaysaa aw masteran ama master georgi aw darfan ama daraf georgi aw majruuran aw jaaran wa majruuran ama jaar iyo majruur georgi in lam tajid wa haddii aanad helin in lam tajid wa haddii aad weydid adigu mafcuulahu ay mafcuul alfaacili faacilka mafcuulkiisa waa haddii aad weydid mafcuulka almadkuura la sheegay ah. waka waa aqsaamtiisi markaa masterka iyo darafka iyo jaari majruurka shuruud baa ku xidhan oo niyaabada masterka iyo darafka iyo jaari majruurku anaab noqonayaan waa marka mafcuulu bihiga la waayo weeyaan shardigaasa iyaga uidhan shardigaasa iyaga u xidhan wanaa'ibu lfaacil fasaara murtaafica lilxadfi fi lwali kaniila khayru wasiima shahru ajmacuhu waqiila qawlu wazaydu bilwushaati buli laamiyatu shibraawi ama madumatu shibraawi isagu intaasu ku ururiyeyba gebigeega intaasu ku ururiye intii tusaalayaasheeda wuu sheego niila khayru buu yidhi eeg niila khayrun ya waa mafcuulu bigida naala zaydun khayran ba iska siim shahru ah, saama naasu ashahar bay iska ahayd oo siima shahru baa leeyihi wa qiila qawlun qaala naasu qawlan bay iska ahayd soo ma qiila qawlun baa leyihi masterkii baa naaifaal noqday wa zaydun bilwushaati buli wa zaydun buliya bilwushaati jaariya majruurkaasaa noqonaya maxay ayaa naaifucaalka noqonaya isagu intaasu ku ururiyeyba ka soco halkaa maxaynu ku haynaa tacriifkiisii iyo naaibu faacilku inuu qaadanayo axkaamta faacilka iyo waxyaalaha naaibka ka noqonaya inuuna mafcuulunahayn master iyo daraf iyo jaar iyo majruur shuruud baa iyaga u dhigan oo ah in lam tajid mafcuulahu almadkuura ka soco in lam tajid mafcuulahu lam maxay samayn jirtay ya imse ficil bay jismin jirtay hal ficil inna labay jismin jirtay maxaan samaynaa marka intuna saad ohan kartaa waxaa kalood ohan kartaa lamtani ficilka waxay ka jisminaysaa lafdiga si aynu labadaba u camal siino tacaadul si aynu u samayno culimadu ilaa dhowr qowl bay sheegaane lamtani waxay jasminaysaa oo ficilka ay ka jasminaysaa lafdiga laftiisa lafdigan muuqdo soo iyada ayaa ka jasminaysaa intuna maxalkay ka jasminaysaa si labadoodi ba aynoo camal sino midna aanu banaan ku dhicin kadib markaynu intiina camal sina dee jawaab shardi baa go-an marka somayna fahmi jawaab shardiga markaa maxduuf in lam tajid haddii aanad helin mafcuulahu mafcuulkiisa haddii aanad helin mafcuulka almadkuura la sheegay faaqim maqaama alfaacili de marka faaqim maqaama alfaacili faadaa in la geliyaana markaa waa waajibde ila jumlada dambaa dalabiye ah markaasaasaa fiican in la idhaahdo ka soco wa awalu lficli aladi hunaa yudam wa kasru maa qabla alakhiiri multazam fii kuli maadi wahwa fi lmudaarici munfatixun ka yudacaa waka duci wa awalu lficli ficilka awalkiisa alladii ficilkaasoo hunaa ay istaqara sugnaaday hunaa ay fii hunaa baabkan ku sugnaaday yudamu waa la damini ay huwa awalulficilka waa la damin wa kasru maa shay kasrihi maaga oo istaqara sugnaaday qabla alxarfi xarafka hortii ugu dambeeya multazamun kasrahaasi waa la laazimay fii kulli ficlin ficil dhammaantii dhexdii baa la laazimay ficilka oo maadin maadiya wahwa qabla alaakhirkaasi fi lmudaarici kaa'inan xaaluu yahay fi lmudaarici ay fi lficli ficil dhexdii xaalada uu yahay ficilka almudaarici ee mudaarica munfatixun mid fatxismayo weeye qabla alaakhirkaasi wadalika tusaale ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid ah weeyaan ad tidhi yuddacaa waa la sheeganaya wa ka qawlika odhaadaadaa tidhi weeyaan u duciya waa la sheegtay labadan bed sheekhu raxima allahu taala wuxuu kaga warramayaa faacilka iyo naa'ibu faacilko maadaama oo naa'ibu faacilkii booskii faacilka uu degayo suuradoodiina ay isku ekaanayso laabudda min tayiiri min tagyiiri siiqati lficli siiqada ficilka in wax laga bedelaa waa lagama maarmaan waa lagama maarmaan marka in kaana ama ana alficla almaadiya ida kana mabniya lilmajhuuli yudamu awaluhu wa yugsar maa qabla aakhiri haddii ficilka maadi uu yahay mid loo bineeyey majhuul awalkiisa waa la godayaa qabla aakhirkiisana waa la kasrinayaa markaa waxaad ku kala garanaysaa maxay naaibu faacilkiiyo faacilkiisaasaad ku kala garanaysaa duriba zaydun daraba zaydun camran soo mahan duriba camrun iminka maxaad garanaysaa siiqadaas in camrun inuu maxay yahay inuu naaibu ficil yahay limaada dee siiqadaa la bedelay ficilka ka horeya ficilka rafciye siiqadiisaa la bedelay haddaan daraba camrun idaana camrun maxaad garanaysaa inuu maxay yahay faacil marka maxaad ku kala garanaysaa keliya siiqada siiqadaad bedelaysa keliyaad ku kala garanaysaa mesha markaa eeg ana alficla almaadiya ida kana mabniya lilmajhuuli yudamu awaluhu wayugsar maa qabla aakhiri waa maadigii duri saw barabameen daadka god daadka awalkii ficilka dudhe haye faaul ficil baa loo yaqaana qabla aakhirka oo caynana waxaad samaynaysaa kasri duri dhe ra'da weeyaane dee baadana iska kordhig duriba mayna basid doqon idaa ana alficla almudaarica idaa kaana mabniya lilmajhuuli yudamu awalhu wayuftaxu maa qabla aakhirihi isaga de ficilka mudaaricna haddii majhuul loo binayo awelka good way wada leeyihiin ya yu dhe qabla aakhirkii isaga fatxi yudrabu dhe markaa yudrabu camrun camar ma naayb faacil ba iminka misoo faacil waa naaybu faacil maxaad ku garatay waa litagyir siiqa soo ma yadribu camruna wa wa camrun tani waa faacil marka limaada de siiqadan ka horeysa lama bedelin waynu fahna soo ma labada bed intaasu kaga warramaya de horena waynu soo qaadana labada laqmadun ayago awalulficli waa mubtade aladiina ficilkaa laga sifaynaya darafan hunaa istaqara shayga waanbu ku tacalluqaya yudamu jumladaasaa khabarkiya yudamuda lafteeda kamid e yudamu ka hora waa ficil mudaaric da majhuloobinay maan awalkii la godin qablaakhirka muna baadkahayn oga wa awalulficli ficilka awalkiisa alladii ficilka oo hunaa ay istaqara hunaa baabkan ku sugan baabkee waa baabka naab faacilkun baa loo jeeda baabkii faacilkaa naga baxay de isaga lama bedeleye yudamu waa la godi huwa awalulficilka waa la godi awalkii weeyaan kaas wa kasru maa maada shay ku rid oo nakira mawsuufay markaa noqonaysaa jumlada ka dambaysaa markaa maxay noqonaysaa darafkaasi muxuu noqon sifuu noqoni de haddaynu maada ka dhigno silana mawsuula haddaynu ka dhignona silay noqoni shay kasrihi maaga oo istaqara sugnaaday huwa maagu qablal xarfi xarafka hortii sugnaaday xarafka alakhiiri ugu dambeeya multazamun kasrahaasi mid la laazimi weeyi fii kulli ficlin ficil dhammaantii dhexdii baa la laazimay ficilkaasoo maadin maadiya ficil kasta oo maadiya dhexdii waa la laazimay kasrahaasi qabla alaakhirka wnfanima awalkiisiina waa la goday wahwa qabla aakhirku fi mudaarici kaainan xaal uu yahay fi mudaarici ficilkii mudaaric dhexdiisa xaalada uu yahay qabla aakhirkaasi munfatixun mid fatxoomi weeyi qabla aakhirkaasi waa la fadxinaya de ama wahwa qabla aakhirki munfatixun mid fatxoomi weeyi fi mudaarici ficilka mudaaric dhexdiisa mid ku fatxoomi weeyi oo jari majruurka halkaan ku xidhno wadalika tusaale kaainu wuxuu ahaaday ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid ah aad tidhi yuddacaa waa la sheegay wa ka qawlika odhaahdaada aad tidhi ayuu ahaaday udduciya waa la sheegtay yuddacaa waa ficil mudaaricde ficlu mudaaricun mabniyun aw mugayaru siiga marfuucun tajarudi can naasibi wljaazim wacalaamatu rafi damat muqadarat cala alfi manaca min duhuuriha tacadu naabifaacilkana waa damiir mustatirade so mayna fahm awalka god ila yudamu buu ku yidhi ma fahnin yu maan la odhan qablalakhirku waa ayo waa halgey madaalka ma soo cayn ya caynta maynayn cayntana fatxi yuddacaa waa la sheegan bay noqonaysaa marka asalkiisii hore musamiin muxuu ahaa inaad asalkiisi ogaatid waa de yaddaci zaydun zayd baa sheeganaya wey yaddaci mudaaricnimo markaynu egno yaddaci zaydun kadibna awalka godyada yu dhe qablalaakikiina waa caynkeeda kor dhow yudacaa buu noqonaya majhuudu marka waan fahnay sooma maadigana wuxuu ku yidhi uduciyo dhe awalka god muna ka odhan ya du dhe de du u dhe u uduciya bay noqonaysaa u dhe maanad godin waan godnay sooma haye sarfigana ku baran doonaa insha allah waxyaalaha ku jir jira ya awalkii godnay qablal akhirkii me caynka caynkana kasri uduiya uduiya waa maadi waa la sheegtay wey asalkiisi hore muxuu ahaa isagoo musame loo bidayay iddacaa weeyaan iddacaa zaydun zayd baa sheegtay wey musanimnimadu markaa labadii baan haynaade de tusaalayaashoodii maadigaa horeeya muxuu u horaysiin waaye uduciya waa lidaruurati nadmi wey wa awalulficli ficilka awalkiisa alladii ficilka oo istaqara sugnaaday hunaa ay fii hunaa baabkan ku sugnaaday naa'ibu faacilka yudamu waa la godi ay huwa awalulficilka wa kasru maa ay wa kasruladii kii kasrihiisa istaqara sugnaaday qabla alakhiiri xarafka ugu dambeeyo hortii sugnaaday multazamun waa khabarkii multazamun kasrahaasi mid la laazimi weeyi fii kulli maadin maadi dhammaantii dhexdii mid la laazimi weeyi wahwa qabla alaakhirkii fi lmudaarici kaa'inan xaalada u ahaaday fi lmudaarici mudaarica dhexdiisa xaalada u ahaaday munfatixun mid fatxoomi weeyi qabla alaakhirkaasi wadaalika tusaale ka qowlika odhaahdaada iyo wixii lamid ah weeyi aad tidhi yudacaa waa la sheegani wa ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid a ah aad tidhi weeyi udduciya waa la sheegtay ka soco maxaynu ku haynaa de qaabkii loo bedelay n mudaaric uu yahay awalka god qablalaakirkana fatx maadi hadduu yahay awalka god qablalaakirkana kasri ka soco wa awalu lficli aladi kabaaca munkasirun wa huwa aladi qad shaaca masalada muu sheegin kitaabkii hore asalgii ah qaf shaaca buu yidha soo ma aragtid waaba caan bu ku ydha cid kastaa garanaysa sida aawadeed bu asalkiiba uga tago mabu sheegin bade nin kastaa garanaya de ya qofka carabiga yaqaanaana u garanaya qofka carabiga aan garanayn ya ee qur-aanka akrisanaya xitaa u garanaya de qur-aanku kusugan yahay ficilkaasi aan soo wadno wa awalulficli ficilka awalkiisa wa awalulficli ficilka xarafka ugu horeeya alladii ficilkaasoo ka qawlika odhahdaada iyo wixii lamida oo kala ah baaca a tidhi munkasirun awalkaasi mid kasroomi weeye wahwa inkisaarkaasi kasradaasi alladii ka weeyi qad shaaca dhab ahaan faafay ee caam baxay ey huwa ladiigu waa caam buu kuleeya waa la wada garanaya halkan muxuu kaga warramaya ana alficla almaadiya idaa kaana hulaahiyan wa kaana aniihi alifan yugsaru awaluhu ficilka maadi haddii uu yahay saddex xaraf le maxaanu nidhi ficilka maadi haddii uu yahay saddex xaraf le xarafka saddexaadna alif uu yahay ma fahnayada xarafka saddexaadna maxay uu yahay alif uu yahay majhuulna loo bineeyo awalka iska kasri ya baaca ka waran baaci waa mise xaraf saddex xarafka dhexda waa maxay alif bacaa la doonayaa in majhuul loo bineeyo ya maxaa la samaynayaa maxaa la samaynaya awalkiin baa la kasrinaya maxaa la odhanaya biica qaalo ka waran maxaa la odhanaya qiila naalo ka waran maxaa la odhanaya niila saamo ka waran maxaa la odhanaya mayna basiilaan cilm kaala ka waran maxaa la odhanaya kiila waa la miisay waa ficilkii maadi waa saddex xaraf leh xarafka dhexdu waa alif majhuul baa loo bineeyey awalkii iska kasri waa la wada garanayaaye saas ma ohanaysa baaca ficilka baac baacana dul taagnaanina baaca maxaa lamid a ficil kasta oo maadi oo saddex xaraf ka kooban oo xarafka saddexaad alif yahay waa inta baaca qaala saama naala kaala sarigaynu ku baran doonaa de kitaabku sari maay baabkan martibu ku yahay lakin gebigiisuba sarigaa lagaga warama insha alla wuxuu yidhi waa kolkuu maadigaya mudaariciisa ka warrama mudaarica dee awelkii god awelkiisaba sidun buu godan yahy ya yabiicu sawmayn awelka god yubaacu buu noqonaya iyo yuqaalu yuqaalu lahu ibrahim yubaacu yunaalu yukaalu haye qaacidada ku dhacda sarigaynu ku baran doonaa de ma soconaad wawlficli ficilka awalkiisa baacadan lafteeda asalkayga horesenmhayna buyicuuha bay leeyihin oo qaacida ku dhacday moogta aynu gaari doonaa waawalulficli ficilka awalkiisa alladii ficilka oo ka baaca baaca iyo wixii lamida oo kale ah munkasirun awalkaasi mid kasrismi weeye wahwa eeg munkasir kan master laga fahmayo ayuu damiirkan unoqonaya wahwa inkisaarkaasi kasradaasi alladii ka weeyi ad shaaca caam noqday ee faafay huwa ladigu waa caam cid kastaa gar waa caasha garatay guley cid kastaa garanaysu guleeya waka halkaana maxaynu ku baranay masale ah ficilku uu muctal yahay maadi uu yahay saddex xarafna uu yahay xarafka saddexaadna alif yahay sida loo majhuuleeyanu baranay halkana qayb labaad buu ku sheegayaayo markii hore waynu soo qaybnay naaib oo ilaa mafcuulin bihi wa ilaa masderin wa ilaa darfin wa ilaa jaarin mar labaad buu inoo qaybiyey oo wuxuu ka qaybinaya xagga damiirnimada iyo inuu mudmar yahay iyo inuu mudhar yahay wadaaka naaibu faacilkaasi imaa mudmarun damiir weeyi imaa mudmarun damiir inuu yahay weeyi imaadan maad garanaysaa xarfu tafsiil baa la dhahda laa maxal la min alcraab mudmar waa khabarde wadaaka naaibu faacilkaasi imaa mudmarun damiir inuu yahay weeyi aw mudharun ama dhaahir inuu yahay weeyi mayna saxayn de ama waa damiir ama waa mudhar labadaba hore baratay sheekh haaniyihimaa ka labaad ka labaad waa mudharka waa daahirke ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamida a ah weeyaan yukramu waa la karaamaynayaa almubashiru bishaareeyihi qofka bishaarada sidaa bishaare ku wada dee waa la sharfaayo waa la karaameeya almubasharu ma mubashar wa loo bishaareeya ka loo bishaaraynaya isagaa laga mudanya dee inu inuu karaameeyo wax sooma markaa mubashirka isagu wax bishaaraynaya ayaa la karaamaynaya sarfigaynu ku kala baran doona mubashir iyo mubashir farqiga udhexeeya ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid a ah tidhi weeyaan yukramu waa la sharfayaa oo waa la karaamaynaya almubashiru bishaar sidihii ka bishaaraynaya ee bishaarada sida waa la sharfaya waa la maamuusaya iminka u fiirsada yukram mayna ficil mudaaricayn awalkii maan la godin qablaakrigii maan la fadin almubashiru markaa waa maxay dee waa naaibu faacil muna ismi waa ismi daahir sheekh waaba intaa ka warrama yukrimu lmubashiru ya yukrimu iyo yukramu maxaa lagu kala garanaya ma yukrimu muse ma ya waa muse ma ya yukram waa muse ma yukram waa majhuul soo ma musamiina muxuu noqonaya yukrim wa waad ku adkaysanaysid e e sabab ya akramo waa waana saa ula socosiinta yani hoos mare ruwaa'i waa soo ma qofkaa markaa iska ilaaliya waa sidaa weeyaan hadduu ribaa iyo xarafka lagu bilowda he waa la godi jiray sooma la odhanaya dee qabla akhirka xarakada la xarakaynayna waxay ku kala duwan yihin iyo iyo majhuulka wadaaka naa'ibu faacilkaasi imaa mudmarun damiir yahay weeyi aw mudharun ama daahir inuu yahay weeyi haaniihimaa ka labaad mudharke ka qawlika odhahdaada iyo wixii lamid ah tidhi weeyi yukramu waa la sharfayaa almubashiru bishaareeyihii bishaareeyesidihii waa la sharfayaayo waa la karaamaynayaa waka damiirkiina waa kan ama damiiru damiirkii miya amadan maad garanaysaa waa xarfu shardin ya wa tawkiidin daa'iman wa tafsiilin haaliban ayru jaazimin cala aصi la maal mabniy ala sukun la maal lah min alcraab adamiirun waa mubtadade ama damiiru damiirkii miya fa huwa damiirku naxwu qawlinaa odhaahdeen iyo wixii lamid ah weeyi an idhi duciitu waa la ii yeedhay udcaa waa la ii yeedhayaa maa duciyo looma yeedhin ilaa ana aniga mooyaane ya duciitu muna damirhayn udcaa muna damiir ku jirin maa duciya ilaa ana halkana wuxuu kugu sheegayaa dee damiirkiibuu kuu sheegayaa eeg damiirku qaybu leeyahay maxaa loo qaybin jira mutasil iyo iyo munfasil mutasilka laftiisa qaybsami jiray muxuu qaybsami jiray baris iyo mustatir intiba mana adayn duciitu waa mutasil bariza udcaana waa mutasil mustatira maa duciya ilaa anana waa munfasil waana saa ula socon duciitu waa la ii yeedhay maan awalkii la godin qablalaakrigiina maan la kasrin udcaa awalkii maan la godin qablalaakrigiina maan la fadxin waa basiid duciitu asalkeyga hore muxuu ah miyaa isku dayi kara yaa keeni kara ya ya duciitu waa la ii maxay waayay duciitu waa la ii duciitu waa la ii yeedhay waa la ii maa duciya looma yeedhin ilaa ana aniga mooyaane duciitu marka maay waa ficil maadi oo muayar siqa mabniy ala sukun itali bidamir rafcin mutaxarik wata damiir muttasilun mabniy mabniyun cala dami fi maxali rafcin naaibun faacil baa la odhanaya udcaa ficilun mudaaricun ay muayaru siqa marfuucun wacalaamatu rafci damatun muqadaratun cala lalif manaca min duhuuriha atacadu naaib faacilkana waa damiir waajib istitaaro ana ade maa duciya maad waa naafiya duciya ficilun maadi aye mغayr صيغة mabniy calى الفتح la maxal lah min اlإعrاab إla adatu اstinaa mlqat la camla laha ana damiru rafci munfasil mabniy calى sukun fi maxali rafci naab faacil waan fahnay sooma ama damiru damiirkii miya fahwa damiirku naxwu qawlinaa odhaahdeenna iyo wixii lamid ah weeyi an nidhi duciitu waa la ii yeedhay udcaa waa la ii yeedhi maa duciya loma yeedhin looma yeedhin ilaa ana aniga mooyaane labada hore waan sheegnay sheekuna kitabkana u idin qoraya de yudacaa asalkiisu wuxuu ahaa yaddaci zaydun bay noo qoray udduciya asalkiisu wuxuu ahaa iddacaa zaydun laakin kuwan ma qorin sheekhu dawiskagatikeys ma argti shaarif taadaa lagu daynaya sha wax kasta waan sheegnay ona ma isku daynaa inta mana soo baadhay inta waayay duciitu waa lai yeedhay daawtu waan yeedhay wey dacawtu bu asalku a waan yeedhay dacawtu malasan udcaa waa mudaarice adcuu weeyaan de adcuu buu noqonaya maa duciya maa dacaa buu noqonaya de maa dacaa muu yeedhin ilaa ana aniga mooyaane malasahay anunbaaba yeedhay de oka isagoo musama saasay noqonaya naska ilaaliya ama damiiru damiirkii miya fahwa damiirku naxwu qawlina odhaahdeenna iyo wixii lamida weeyaan aan idhi duciitu waa la ii yeedhay udcaa waa la ii yeedhi maa duciya looma yeedhin ilaa ana aniga mooyaane mana laqmayno aqim jooji muqaamal faacili faacilka booskiisa jooji alladii faacilkaasoo xudifa la xadfay huwa ladiiga mafcuulahu ay mafcuulalfaacili faacilka mafcuulkiisa jooji fii kulli maa maca kulli maa shay dhammaantiid la jirkii ku jooji curifa la aqoonsaday huwa maaga lahu ay lilfaacili faacilka loo aqoonsaday ow masteran ama master jooji aw dharfan ama daraf jooji aw majruuran aw jaaran wa majruuran ama jaar iyo majruur jooji in lam tajid waa haddii aad weydid mafcuulahu ay mafcuulalfaacili faacilka mafcuulkiisa haddii aad weydid mafcuulka almadkuura la sheegay dee faaqim muqaama alfaacili marka faacilka booskiisii jooji wa awalulficli ficilka xarafka ugu horeeya alladii ficilka oo hunaa ay istaqara hunaa halkan ku sugnaaday yudamu waa la godi huwa awalulficilka waa la godi wa kasru maa shay kasrihi ama wa kasru ma ay wa kasru ladii kii kasrihiisa istaqara sugnaaday qabla alxarfi xarafka hortii sugnaaday xarafka alakhiiri ugu dambeeya multazamu kasrahaasi mid la laazimi weeyi fii kulli ficlin ficil dhammaantii dhexdii mid la laazimi weeyi ficilka oo maadin maadiya wahwa qabla alaakhirkaasi kaainan xaalu yahay fi mudaarici mudaaric dhexdii xaalada uu yahay munfatixun mid fatxoomi oo fatxismi weeyi wadalika tusaale ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid ah weeyaan aad tidhi yudacaa ka yudacaa waa la sheegani wa ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid aad tidhi weeyaan uduciya waa la sheegtay wa awalu lficli ficilka awalkiisa alladii ficilka oo ka baaca baaca iyo wixii lamid ah oo kala munkasirun mid kasroomi weeyi awalkaasi wahwa inkisaarkaasi alladii ka weeyi qad shaaca faafay ee caam noqday huwa ladiigu wadaaka naa'ibu faacilkaasi imaa mudmarun inuu damiir yahay weeyi aw mudharun ama ismi daahire inuu yahay weeyi haanihimaa kooda labaadi waa mudharke ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid ah tidhi weeyi yukramu waa la sharfiy oo waa la karaamayn almubashiru bishaareeyihii ama damiiru damiirkii miya fahwa damiirku naxwu qawlinaa odhaahdeenna iyo lamid ah weeyi duciitu waa la ii yeedhay udcaa waa la ii yeedhi maa duciya looma yeedhin ilaa ana aniga mooyaane iyo wixii lamid a ah aad tidhi